bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى aalihi وsaxbihi أجmaciin ama bacd waxaan soo haynay abwaabtii ku saabsanayd qiyaaska baabkii qiyaaskan ku dhex jirnay mabaaxiftiisii ayaan haynay qiyaasku aqsaamtiisa iyo qaybihiisaan ku dhex jirnay yanqasimu اlqiyaasu ilaa jeliyin wa khafiyin kii jeliga ahaa ayaan ka soo sheekaynay midka khafiga ma akhrino khafiga waa qiyaasu shabah waa noocii qiyaasku marka marka la fiiriyo qaybo badan ba u qaybsamaa qaybtaani marka waxaa weeyaan qaybtii aan soo dhaafnay biictibaari اlquwati waاdacfi qiyaaska xooggiisa iyo dacfigiisa marka la fiiriyo wuxuu u qaybsamaa qiyaasun jaliyun wa qiyaasun khafiyun ayb ictibaar kalena waa laga qaybiyaa qiyaaska oo biictibaari cillatihi qiyaasu cilla iyo qiyaasu dalaale iyo u kala baxaa sheekhu laakiin kuwayaalkaas ma sheegin jeliga iyo khafiga wuxuu raaciyey kabacdi laba nooc oo kale qiyaasu shabaha iyo qiyaasulcagsiga qiyaasu shabah wa min alqiyaasi qiyaaska waxaa ka mida maa yusamaa wax la yidhaahdo biqiyaasi shabahi qiyaasu shabah waxa la yidhahdo ayb wa huwa an yataraddada farcun bayna aslayni mukhtalifay lxukmi wa huwa an yataraddada farcun farac inuu ku laalaabto weeyaan bayna aslayni laba asal dhexdood inuu ku laalaabto labadaas asal oo mukhtalifay اlxukmi xukunkoodu kala duwan yahay laba asal oo xukunkoodu kala duwan yahay ayuu farcan ku laalaabanaya oo macnuhu waxay tahay labadan asal mid kastaa dhinacuu ka shabahaa kanna dhinac buu ka shabahayaa asalkan asalkanna dhinac kaleu ka shabahayaa labadii asalna isku xugun ma ah kee la raacsiina marka qiyaaska marka labadaa asal asal kee la raacsiinayaa marka qiyaasu shabah waxaa loogu magacaabay dhinacna asal buu ka shabahaa dhinacna asal kale labadii asalna hal xugun ma wadaagaan oo laba xugun bay kale yihiin marka wuxuu ka mid yahay qiyaaska anwaacda ugu daciifsan waa qiyaasushabah wa fiihi shabahun dhexdiisa waxaa ah shabah bikullin minhumaa min alaslayni labada asal yacnii mid kastoo ka mid ah ayuu shabah ka haystaa fayulxaqu waxaa la haleeshiinayaa marka biaktarihimaa midka ugu badan labadooda shabahan xagga u ekaanshada bihi isaga uu u egyahay kan oo u shabah eg yahay oo ugu yacnii xagga shabaha iyo u ekaanshada oo ugu dhowaansho badan yahay yaa la raacinayaa marka mihaalu daalika kaa mihaalkiisu waxa uu yahay alcabdu addoonka addoonkii baa marka tusaale loo soo qaatay hal yemliku addoonku waxba milkinayaa bitamliiki wax milkisiin milkisiin waxma ku milkinayaa qiyaasan iyadoo looga qiyaas qaadanayo cala alxuri ninka xorka ah ilaa ninka xorkaa haddaad wax u hibayso ama aad wax milki siiso waxbaa milkin karaa addoonkii marka isagana waxba milkin karaa iyadoo looga qiyaas qaadanaya asalkaas xorka ah aw amase laa yamliku mase waxba maba hanan karo qiyaasan iyadoo looga qiyaas qaadanayo cala albahiimati xoolihii neefkii xoolaha ah yacnii neefka xoolaha addoonka xagguu ka shabbahaan min xaysu xagga gadidda iyo yacnii gadashada iyo inuu yacnii shay wax la leeyahay ou yahay iyo xaggaas marka waxay iska shabahaan xoolihii buu ka shabbahayaa oo addoonkii marka nin baa la siin karaa waa la hibeey karaa waa la kala dhaxlaa sida xoolaha loo kala dhaxloo kale <coughs> dhinacaas marka muxuu ka shabaha min xaysu in la dhaxlaayo iyo in la gedi kara iyo in la iibsan kara iyo muxuu ka shabahayaa dhinacaas xoolahu ka shabaha xoolihii waa la kala dhaxlaa waa la iibiyaa waa la iibsadaa dhinaca marka la fiiriyo salaada in laga rabo dhinacyadaas marka laga eegoo kale iyo wuxuu ka shabahayaa yacni bani aadanka in la hawaabinaayo jannay naar yani leeyahay iyo dhinacaas marka wuxuu ka shabahayaa ninka xorka ah marka addoonkan laba asal buu ku laalaabanaya qiyaas shabah waa marka qiyaaska qiyaaska marka isaga haddii la rabo marka in labada masale la xukumo labadan asal mid ka midana la haleeshiiyo <coughs> shayga la haleeshiinayo hadba meesha uu u badan yahay waxaa la leeyahay marka laga hadlaayo yacnii wax ku saabsan mucaamalaad iyo wax ku tacalluqo waxaa la haleeshiinaya xoolaha wuxuu noqonayaa marka wax la leeyahay oo kale ayb marka wuxuu leeyahay idaa nadarnaa haddaan fiirinno ilaa haadayni اlaslayni labadan asal alxuri wاlbahiimati xor iyo bahiimo wajadnaa waxaanu arkaynaa ana alcabda addoonka mutaradidun inuu ku noqnoqonayo baynahumaa iyaga dhexdooda famin xayثu annahu insaanun marka la eego yacnii insaan ahaantiisa caaqilun caaqil uu yahay yuhaabu la hawaabinayo wayucaaqabu la ciqaabayo wayunkaxu la yacnii wayankixu uu nikaaxsanayo wayualliqu ou furaayo yushbihi lxura xur buu shabaha dhinacaas markaan fiirin wamin xayثu annahu yubaacu markaan eegno xayfiyada in isaga la iibiyo wayurhan la rahan dhigo rahan loo dhigo wayuuqafu la waqfo wayuuhabu la hibeeyo wayuurahu la dhaxlo ilaa addoonka isaga addoon ahaantiisa loo dhaxlaa maogtaha ninkan waa addoon buu ahaa ninkii iska lahaabaa dhintay waxaa dhexlaaya marka dadkii dhexaltooyadiisa lahaa waa soo wareegayaa sida maalku iyo xoolaha ay u soo wareegaan oo kale ee maaha isaga in maal laga dhexlaaya maaha wayuurafu manaa maal baa laga dhexlayaa maaha macnaheedu isaga laftirkiisaaga la dhexlaayo walaa yuudacu ayib ayb muxuu idin qoraa marka min xayثu أnnahu yubaacu wayurhanu wayuuqafu wayuuhabu wayuuraثu haye ha wayuudacu wayuudacu ammaano loo dhigo wayudman la damaano bilqiimati qiimo lagu damaanayo wayutasarafu fiihi lagu tasarufayo isaga dhexdiisa yushbihu اlbahiimata intaa wuxuu ka shabahayaa xoolo intaasna xoolou ka shabahaa ayb ilaa addoonka walaa yuudacudan ma ma say meesha ku imaan karto ma garo karo wayudmanu la damaano isaga laftigiisana sharax kama bixinin wayudmanu la damaano bilqiimati qiimo lagu damaano wayutasarafu fiihi lagu tasarufo yushbihu اlbahiimata intaas waxaa weeyaan xoolo ayuu ka shabahayaa ayb oo in rahan loo dhigo waqaf in laga dhigo in la hibeeyo in isaga la dhaxlo intaasoo dhan marka xorka waa ma shabahayo wuxuu shabahayaa xoolo marka wax lagu dhuftoo kale in la damaano waxaa lagu damaano qiimihiisa lagu damaano isaga qiimihii lagu soo galay lagu damaanayo kulli wuxuu ka shabahayaa marka xoolihii halkaasna waqad wajadnaa waxaanu helnay annahu min xaysu tasarufu xagga tasarufka almaaliyu tasarufka maaliga ah marka laga hadlaayo yacnii tasaruf maali ah waxaan aragnay akara shabahan inuu u ekaansho badan yahay bilbahiimati xoolihi fayulxaqu bihaa iyadaa la haleeshiinaya haddii marka mucaamalo maali ah meesha xukunka la rabo addoonkan in la saaro mucaamalo maali ah oo ku tacalluqo iyo tasaruf maali ah addoonkii marka you u egyahay you aad ugu egyahayna bahiimadii xoolihii markaasoo kale marka waxaa weeyaan waxaa lagu shabahaya looga qiyaas qaadanayaa maalka caadigaa haddii marka dhinacyadaas aanay ahaynna tasarufka maaliga marka laga tago wuxuu shabahayaa qof caadiya xor waxyaabihii hadda uu soo tiriyo dhan waa wada tasaruf oo maali ah wadawada wa hada alqismu min alqiyaasi wa haada alqismu qaybtan oo min alqiyaasi qiyaaska ah daciifun daciif weeyaan id cillo ee laysa beynahu isaga iyo wa bayna alasli iyo asalka cilatun cillo ma ahaanin cilladaasoo munaasibatun munaasibo ah siwa annahu yushbihuhu inuu shabaha mooyaane fii akhari alaxkaami axkaamta badankeed uu ku shabbaha ma ahane maca annahu iyadoo weliba yunaasicuhu uu la doodayo aslun aakharu asal kale yani waan ku leeyahay shiikhu asal eh, qiyaaska noocan waa daciif laba sabab laba laba shay ayuu ku sababeeyey sababka koowaad waxaa weeyaan cillo ma jirto meeshaan yacnii cillo qiyaaska lafdhabar looga dhigay ma jirto keliya waxaa la yidhi shabah bis addoonkaani wuxuu u eg yahay bahiimo addoonku xor buu u eg yahay shabah bis unbaa calaaqadii shabah bay noqotay cillo ma noqonin cillo oo munaasiba ah ma jirto bimujarad yacnii shabahaas keliya iyo u ekaanshadaa keliya yaa lagu dhisay qiyaaskan shayga labaado uu daciifka ku yahay waxaa weeyaan asal kale ayaa la tanaasucayo asal kale ayaa dood ku haayo geeska ku haayo ila laba asaluu ku noqnoqonaa soo maaha asal kalena dood buu ku hayaa oo waa iska riixaya haddana cilla munaasiba ma jirte keliya un waxaa jiro shabah bis bimujaradi annahu yushbihu faracaani wuxuu shabahayaa asalkan bis un cilo markaa munaasibo ah meeshii ma taalno labadaas markii la fiiriyo shaygani marqiyaaskani marka waa daciif waa marka qiyaaska anwaacdiisa kuwa ugu daciifsan qiyaasulcagsi qiyaasulcagsiga ayb wa min alqiyaasi qiyaaskii waxaa ka mida maa yusamaa wax lagu magacaabo biqiyaasi alcagsi qiyaasulcagsi qiyaasulcagsi maxaa la yidhaha marka wa huwa ihbaatu naqiidi xukmi اlasli asalkii xugunkiisii cagsigiisii in la sugo lilfarci farcii loo sugo sababta waa maxay liwujuudi ka helid faraca laga helay darteed naqiidi cillati xukmi اlasli asalkii xukunkiisii cilladiisii wax cagsi ku ah oo farcii laga helay darteed fiiri qiyaasulcagsigii waxaa weeyaan asal baa halkan kuu yaallo asalkii xugun baa la saaray xukunkii cilaa soo jiidatay farac baad meeshan ku haysataa faracaani wuxuu wataa wax cagsi ku ah cilladii asalka cilladii asalka cagsigeedaa isaga ku qumtay qumtayoo wataa muxuu noqonayaa marka faracaani faracaani asalkan baa looga qiyaasanayaa laakiin qiyaaska la qiyaasanaa qiyaasulcagsiyo noqona haddii marka asalkaani xugunkiisu uu xaaraam ahay liajli cilladaas cila alfulaaniya darteed faracaanina cilladii cagsigeedii ay ku qumtay waxaa la leeyahay marka xukunka cagsiga asalka ayuu qaadanaya isaguna xukunkaasi hadduu taxriim ahaa faracani muxuu noqonayaa ibaaxau noqonaya cilladii xukunkii asalka keentay wax cagsi ku ah cillo kaloo cagsi ah farci ku jirto muxuu noqonaa marka faracaani marka xukunka uu yeelana muxuu noqonaa caksu xukmi اlasli ayuu qaadanaya wamahaluu lidaalika waxay ku mihaaliyeen biqowlihi sal l slam wa fii budci axadikum sadaqة nebigu wuxuu yidhi midkiin xaajadiisa kolka uu gudanayo farjigiisa xataa sadaqa uu yahay qaaluu yaa rasuula allah waxay yidhahdeen ayatii axadunaa shahwatahu midkeen ma waxau la imaanayaa shahwadiisa wayakuunu lahu fiiha ajrun markaa ajri oo miyaa u ahaanaya qaala waxau yidhi ara'aytum bal ii sheega low wadacahaa fi lxaraami xaaraan haddii uu dhigi lahaa akaana calayhi wisrun dembi korkiisa ma ahaan lahaa waa jawaabtu haa fakadalika sidaadaasoo kale idaa wadacahaa fi lxalaali hadduu dhigo kaana lahu ajrun ajri buu ku lahaan farjigiisii haddii uu meel xaaraana uu geliy yani haddii uu meelaan u banaanayn ou la aado xukunka ka ratib maayo maxaa waay xaaraan soo maa wisri iyo dembi baa ka ratib maayo wisrigan maxaa sababayna cillada keenta waa maxay xaaraantii uu la aaday farjigiisii uu la aaday farac marka waxaan hayna cagsi ah farjigiisiibau xalaal la aaday cagsi alxaraam xaaraantii cagsigeedii xalaal ah buu la aaday maxaa u sugnaanaya marka faracaani ajar baa u sugnaanaya wisriga cagsigiisaa u sugnaanaya qiyaasulcagsi kaas waa marka <coughs> faahbata الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigu wuxuu sugay lilfarci farci oo u sugay wa huwa faracuna waxaa farca aan sheegayno alwadءu اlxalaalu waa jimaaca xalaasha awa wuxuu u sugay nebiga naqiida xukmi اlasli asalkii xukunkii ku jiray cagsigiisiiba u sugay wa huwa alwadcu alxaraamu xukunkaasna waa maxay asalkii asalkaasna waa maxay alwadcu alxaraamu jimaac oo xaaraam ah sababta loogu sugayna liwujuudi naqiidi cilati xukmi اlasli fiihi asalkii cilladii xaaraanta u soo jiiday cagsigeeda oo midkan farca laga helay darteed ahbata lilfarci wuxuu u suga ajran ajri liannahu wadcu xalaali weeyaan kamaa anna fi lasli asalka dhexdiisa siday ugu sugan tahay kamaa anna fi lasli asalka dhexdiisa wisran dembi uu u yahay liannahu maxaa yeele wau xaraamin wai oo jimaaca xaaraama ah weeyaan alwa alaal alwa xaraam asal waxaa ah alwa lxalaal ah, waxaan u jeeda alwa lxaraam ilaa kaasaan nas loo hayaa maogtahay jimaac xaaraama qofka haddii uu sameeyo waxaa la yidhi wisri iyo dembi baa kora xukunku waa wisrigaas ciladuna waa maxay ciladuna marka waxaa weeyaan alwadcu alxaraam ku jirto waa jimaacii uu sameeyey yaa wuxuu u keenay wisri iyo dembi meeshii xaaraanta ah u jimaacay cagsi marka farac baad haysaa waxaad haysaa faracaagu marka waxaa weya alwadcu alxalaal wadci xalaala ciladiisii marka waa maxay jimaaco xalaala xukunkiisu muxuu noqonayaa marka asalkii xugun cagsi ku ahu noqona oo ajari noqona marka xaggaas wisriba oo halkaana ajarba noqona qiyaasulcagsigu markaas qiyaasulcagsigu marka waa qiyaas jiro marka qiyaasulcagsigana meelo badan ay culimmada u qiyaastaan waxyaaba badan baad arkaysaa waxaa imaan karta maalan meelaha ay ku keenaan waxaa ka mid ah qofkii salaadda ay hurdo uga tagtay waa seexday hurday salaaddii uga tagtay ama waa iloobay markaas sharcigu marka wuxuu ku waajibiyey mar allaal markuu xusuusto ama uu soo tooso inuu dukado salaaddii culimmada marka jumhuurta waxay leeyihiin haddii ninkii macduurka ahay ee la yidhi yacnii eh, ha tukado yacni waxaan ujeedaa ninkii hurdaayey amase eh, ninka hurdaayey ama hilmaamay salaaddii macduurka ahay haddii la yidhi waa ku waajibaysaa salaadii ha soo celiyo mar walba haddii wakhtigeeda xataa uu tago ha tukado waktigaasaa wakti u ahe ninkii kas uga tegey baa uga owleysan kii kas uga tegeyna waa inuu soo celiyo yacnii waxay geli kartaa qiyaasulowlaha waa qiyaasulowlahay taas ku fiican tahay laakiin bacd alculamaa waxay ku cilleeyaan waa qiyaas cagsi ah qiyaas cagsi ah marka meeshii ma ima ma ma imaanayo bal yacnii asalkii farcaaba uga owlaysan xugun taas saas qiyaaskan kaan saasuu ku imaanayaan maxaa yeelay asalkii qofkii naasiga ah hilmaansanaa ama ninkii isaga hurdaayey ee hurdadu ay uga tagteen gaboodfalka la imaanin haddii ha tukado ha soo celiye la yidhi ninkii isaga kas cad uga tegay inuu soo celiyaa uga sii owlaysan waa qiyaas marka owlaa ah, qiyaas owlaa ah. kan tusaale mu faahbata الnabiy sal ا slm lilfarci farciba wuxuu u sugay wahuwa alwadcu اlxalaal weeyaane naqiida xukmi اlasli asalkii xukunkiisa cagsigiisii wahuwa alwadcu اlxaraamu weeyaan wadcigii xaaraamtaha liwujuudi naqiidi cilati xukmi اlasli fiihi ciladii asalka ee xukunka soo jiidatay cagsigeeda oo ku sugan darteed ahbata lilfarci ajran buu u sugay liannahu wadcun xalaalun weeyaan kamaa ana fi اlasli sida asalka ay ugu jirta wisran dembi liannahu wadcun xaraamun atacaarudu qiyaaska sanad inaas uga baxa qiyaaska marka siyaabo kale marka loo sii qaybiy qaybo kalow galaa qiyaasu cilaa jiro iyo qiyaasu dalaala qiyaasu cillaha marka waa wixii cilladiisa la sheegay la caddeeyey qiyaasu dalaalahana waa waxaan cilladiisa la caddaynin laakiin cilladii laasimkeeda la xuso atacaarud tacaarudkii afartii adilo waa dhameeyey hadda kitaabkii iyo sunnadii iyo ijmaacii iyo qiyaaskii halkan marka wuxuu ka gelayaa atacaarud adiladii marka sida daahirka hadday iska hor yimaadaan see loola dhaqmaa waa mabxad ama baxi aada muhiim u ah tacaarudka isaga adilada marka ugu horayso ninka mujtahidka dannigiisay la noqonaysaa inay iska hor imaanayso ee wa ilaa adilada sharciga tacaarud iyo iska hor imaansho ma laha ilaahay waa ka dhahayo afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi gayri اllaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiiraa qur'aanku marka iyo sunnada nebiga ma laga helayo ikhtilaaf haddii marka ay dhacdo adilo aad isaga hor imaanayso bal laba yacnii aan isla jaan qaadi karin macnaheedu waxay tahay un labada deliil yaa mid ka mida ama aan haabit ahayn oon sugnayn ama hadday labadii deliilba wada sugan yihiin laba aayadood laba xadiido saxiixa aayad iyo xadiid saxiixa hadday yihiin baabka soo socda uga hadlaya atacaarudu luqatan tacaarudka luqa ahaan waxaa la yidhaha altaqaabulu iska hor imaasho watamaanucu isdiidid altaqaabulu watamaanuc iska hor isqaabilid iyo atamaanucu isdiidid wasilaaxan isilaaxa usuuliyiintana waxaa weeyaan taqaabulu daliilayni labadii deliil inay iska hor yimaadaan bixaysu meel yukhaalifu axaduhumaa midkood ou khilaafayo alaakhara ka kale midkoodkan kale ou khilaafayo isilaaxa marka labadii deliil baa isqaabilaayo bixaysu yukhaalifu axaduhumaa midkood ou khilaafayo alaakhara ka kale wa aqsaamu tacaarudi arbacatu tacaarufka qaybihiis waa afar baabkan waa abwaabta ugu muhiimsan wey qofka culummada warkooda ma fahmi karaba addownan baabkan fahamsanayn ayb wuxuu u malaynaya haddii kale culamaa dadka wareerisay unbau dhahayaan ay weligiis ma fahmaya addownan baabkan fahamsanayn culummada warkoodana ma soo dhowey karo markay culummada niqaashaan wax raajixa iyo waxaan raajixa in maba kala garan kara haddaanu baabkan si fiican isa itqaanin alأwalu qaybta hore an yakuuna bayna daliilayni caamayni an yakuuna tacaarudku inuu ahaado uu ka dhaco bayna daliilayni laba daliil caamayni oo caam walahu arbacu xaalaatin afar xaaladood bay taana leedahay laba deliil oo caam ah caam waa soo martay laba deliil oo dalaaladooda mid kastaa dalaaladiisu caam uu yahay yaa iska hor timid laba aayadoo caama laba xadiiso caam aayad caama xadiid caama dalaalo caama iskhilaaftay afar xaaladood baad ka eegaysaa an yumkina inay suurtoogayso aljamcu jamcin baynahumaa labada deliil la jamciyo bixaysu meel yuxmalu lagu xambaarayo kullun minhumaa mid kastoo ka mida ah labadaha deliil calaa xaalin xaalad laa yunaaqidu ounan ka hor imaanaynin alaakhara ka kale fiiha xaaladdaa dhexdeeda fayajibu ljamcu jamac baa waajibaya markaas labadii deliil si tartiiba inaad jamcin karto labadii deliil inaad si tartiiba ah u jamcin karto oo kanna aad aad xaalad ku xambaarto midkaanna xaalad labadiina ayna iska hor imaana waa xaaladda ugu horaysa iyadaana waajib ah buu yidhi sheekhu fayajibu اljamcu lianna maxaa yeelay jamcigu waxaa ku sugan fiihi icmaalu daliileyn labadii nasba lama tuurin lagamana tegin labadii nasba waa lagu dhaqmay labadii deliil waa lagu dhaqmay marka awalan tallaabada ugu horraysa waa in la jamciyo jamintu waa tusaalayaal buu marka ku siinayaa sheeku jamcintan marka culummada fiqhiga iyo xadiidka labadaasba isku taqaano ayaa ugu aqoon badan dadka a'immada yacnii xadiidka iyo muxadisiinta fuqahadana ah ayaa aad ugu xalldeer ayb imaamu albukhaari oo kale abu daawuud iyo tirmidi iyo imaamu shaafici iyo kale imaam axmed ibnu xambal iyo yacnii iyagoo nusuusta waxaad arkaysaa jamcinayo naskan xaaladdaas uu leeyahay naskanna xaaladan buu leeyahay naskan sidan baa lagu xambaaraya kanna sidan baa lagu xambaaraya iyadoon takalluf jirin ibnu khusayme imaamu la'ima wuxuu ku ahaa baaric baabkaas tilmiidkiisa ibnu xibbaan wuxuu leeyahay wuxuu dhihi jiray nin allaale ninkii laba nas iskaga hor oo jamcin waaniha ii keeno oo saxiixa anaa u jamcinayo u dhihi jiray wuxuu aad ugu ahaa yani aaday nusuusta jamcinteeda ugu khatarsanaa marka nusuustii marka ragga fuqahada ama muxadisiintaa jamcin kara qofku hadduu xadiid keliya ka qaalib yahay ama fiqhi keliya uu ka qaalib yahay waxaa suuragal inuunan keeni karin fiqhi keliya hadduu qaalib ka yahay muxuu jamciyaaba waxaa dhici karta maanta dhan inuu ka daba wareegaa nas aan sugnayn iyo mid sugan maanta dhan inuu ku feero baala naska haddaanu sugnayn isaga waaba laga tegaya maxaa lala jamciya haddii uu yahay yani muxadi oo aad yani xaafid ahoo xaadiidka yani xifdi u leh laakiin istinbaad istimbaad istinbaad aan ahaynna waxaa dhici karta inuu yani dalaalaadka axaadiidka jamcinteedu inaanu saas kusii noqonin waana jiri jireen dad muxadisiinoo iyagu aan yani fuqaha aan ahayn culummaduna waa tilmaamaan waa sheegaan taraajimta iyo meel walba waa lagu sheega miثaalu dalika qowluhu tacaala linabiyi sal ll slam wainaka latahdi ilaa siraaطin mustaqiim wainaka adigu latahdii waad hanuuninaysaa ilaa siraaطin jid intii kaa mustaqiimin toosan baa dadka ku hanuunisaa waqowluhu alla qowlkiisa inaka laa tahdii man axbabta inaka adigu laa tahdii ma hanuuninaysid man axbabta qofkaad jeclaysato labadan nasoo iska hor imaanayaan daahirkii nasna wuxuu leeyahay dadkaad hanuunisaa mid kalena ma hanuuni kartid qofkaad jeceshahay buu leeyahay naskan dambe wuxuu leeyahay adu ciddaad jeclaato ma hanuunin kartid midka horena wuxuu leeyahay dadka jid toosan baad ku hanuunisaa waa hanuunisaa iyo ma hanuunisid baa ishaysa marka see loo jamcinayaa marka midda hore wainaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim hidaayatu dalaala hidaayatu dalaala yacnii dadka jidka toosanaa tustaawa adig waa tusi kartaa midda la anfinayana waxay tahay khalqu اlhidaayati fi اlqalbi hidaayadii qofka qalbigiisa in lagu abuuro ama waxaa la yidhaahdo hidaayatu midda hore waa hidaayatu dalaala midda kalena hidaayatu tawfiiq ruuxan in la waafajiyo oo mu'min noqdo qalbiga loo geliyo adima samay kartid taas marka maaragtaa marka laba xaaladaa lagu kala xambaaray inaka laa tahdi man axbabta hidaayatu tawfiiq wa inaka latahdi ilaa siraaطin mustaqiim hidaayatu dalaala bis maxaa iska hor imaanaya marka wax isdiidaya male soma wاljamcu baynahumaa waxay tahay ana alaayat اluulaa aayadda hore yuraadu biha waxaa loo jeedaa hidaayat dalaalati hidaayatu dalaala ila alxaqi laystuso wa haadihi tani haabitatun lirasuuli rasuulka waa u sugantaha sal slam walaayatu اhaaniyatu aayadda labaadna yuraadu biha waxaa loo jeedaa hidaayatu tawfiiqi waafajinta hidaayadeeda lilcamali qofka la waafajiyo wa haadihi biyadillaahi tacaala tan ilaahay gacantiisay ku jirtaa laa yamlikuha rasuulu sal ا ly slam rasuulka ma haysto ma hanto walaa hayruhu ayrkiina ma haysto cid adiga ilahay umbaa ku hanuunin karo ay muctasilada laakiin ayagu waxay dhahayaan qofka hanuunka isagaa abuurto oo qalbigiisa ku abuuro karo dalaalada iyo baadida isaga abuuran karo qalbigiisa gashan karo waxaasoo dhan marka waxay tahay asbaab waa noqon karaa laakiin qofku ma hidaayada iyo iimaanka kulli ilaahay baa abuuro subxaana wa tacaala ayb labo xaaladda labaad fa in lam yumkin haddaysan suurtoobaynin aljamcu jamcin lama jamcin karo falmutaakhiru midka dambe ayaa naasikhun mid wax nasakhaaya in in culima haddii loo ogyahay ataariikhu taariikhda haddii la ogaado fa yucmalu bihi waa isagaa lagu camalfalayaa duuna alawali naskii hore maya <coughs> taariikhda eeg fiiri labadooda midka dambeeyey ayaa lagu camal falayaayo isaga ayaa wax nasakho naasikh la dhahayaa kii horreeyena waa mansuukh horaan u soo marnay naasikh iyo mansuukh mabxadkii ahaa waa soo marnay mihaalu dalika qowluhu tacaala weeyaan fi siyaami faman taطawaca khayran faman taطawaca qofkii ku taطawuco oo sameeyo khayran khayr qofkii yacnii la yimaado ku taطawuco fa huwa isagu kaasi khayrun lahu khayr buu u yahay tadawucaasi wa an tasuumuu inaad soontaan ay wa sawmukum idinka soonkiinaa khayrun lakum idinka idin khayr badan waa aayad fa haadihi alaayatu aayaddan tufiidu waxay faa'iideynaysaa altakhyiira khiyaargelin bayna aliccaami quudin iyo siyaami iyo soon maca tarjiixi siyaami iyadoo soonkii la rajaxay aayaddan fiiri dalaaladeeda aayaddan waxay leedahay ninku haddii uu doono waa soomi karaa hadduu doonana soonka waa ka tegi karaa intuu ka tago badar waa iska bixin karaa icaam khiyaaraa waagi hore jiri jira waagi hore waxaa jiri jira ninkii raba inuu soomo waa soomayo ninkii aan rabin inuu soomona miskiin unbuu quudina maalimood wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin faman tadawaca khayran fahuwa khayrun lahu laakiin labadaas yaa fadli badan soonka iyo icaamka wa an tasuumuu khayrun lakum khiyaaraa weli jiray aayaddaas marka waxaa laga fahmayaa marka soonku khiyaar u wa qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkii idinka idinka mida oo bisha xaadiro falyasumhu ha soomo aayaddaanna marka maxay tilmaamaysaa nin allaale ninkii bisha soo gaaro soonka waajib ku yahay lagama yeelaayo inuu wax quudiyo waman kaana mariidan ow calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar nin jiran nin safar ku jira keliya laga saaro labada aayad marka waa iska hor imaanayn midna khiyaar baa midna khiyaaraa jiro midna waajib soon bisaa jiro ayb ma la jamcin karaa maya lama jamcin karaa waa la soomi karaa haddii la rabana waxaa la quudin karaa iyo ha la soomo ma la jamcin karo waa la jamcin aayaddan marka tufiidu waxay faa'iideynaysaa dambe tacyiina saw siyaami soonka waajibnimadii soonka caynoobidiisa inuu isaga gaar ahaan waajib u yahay addaa'an gudashada fii xaqi hayri اlmariidi wاlmusaafiri qofkaan jiranayn iyo qofkaan safarka ahayn soonka inuu caynoobay isaga oo waajib yahay fii xaqihimaa fii xaqi hayri اlmariidi wاlmusaafiri mariidka iyo musaafirka marka laga reebo wa qada'an qada ahaan inuu waajib u yahay fii xaqihimaa musaafir iyo mariid marka yani iyaga shanigooda laakinahaa laakiinse mutaakhiratun aayaddan baad dambayso can iluulaa midii hore ka dambayso fatakuunu waxay noqonaysaa hiya iyadu aayaddan dambe naasikhatan lahaa mid nasakhaysa iyada kamaa yadullu calaa dalika sida uu tusayo xadiidu salamata bni alakwac ahaabiti fi saxiixayn labada aayad faman shahida minkum shahra falyasubhu iyadaa marka wax nasakday aayaddii hore khiyaarkii waa la nasakhay xaaladda saddexaad fain lam yuclam haddaan la ogaanin ataariikhu taariikhdii cumila biraajixi raajixi baa lagu camalfalayaa in kaana hunaaka murajixun waa hadduu murajix jiro wax rajaxo hadduu jiro waa la jamcin waaye taariikhdii waa la aqoon waaye labadii nasna waa ku yaallaan meeshan kala rajax marka la kala rajaxo raajixi baa lagu camal falayaa marjuuxiina waa laga tegaya mihaalu daalika qowluhu sal ll l slam man masa dakarahu dakarkiisa qofkii taabto oo gacanta ku taabto falyatawaddaha weyse qaato wasu'ila sal slam nebiga waxaa la su-aalay can irajuli ninka yamasu dakarahu dakarkiisa taabanayo a calayhi lwudu'u weyse qaadmiyaa korkiisa ah qaala laa buu yidhi maya innamaa huwa badcatun minka dakarkaaga qayb adiga kaa mid ah lah jidhkaaga qayb ka mida ah sida gacantaadaas iyo lugtaadaas oo kale labadan xadiid waa iska hor imaanayaan soo ma midna ha laga weyse qaatan sheegaya midna yaan laga weyse qaadan see la yeelaa marka sheekhu isaga wuxuu ku wadaa waa la kala rajaxaya oo wuxuu leeyahay lama jamcin karaa welan naskina haddii hala fiiriyo la yidhaha taariikhdooda lama yaqaan buu leeyahy inkastoo culimo badan oo culimmada ka mida abubakr alxaazimi kitaabkiisan alictibaar fi الnaasikh wاlmansuuq iyo culamaa naasikh walmansuuq culamada ka hadashay sunnada xadiidka naasikhiisa iyo mansuukiisa labadan xadiid maslaga waxay maraan naskhiga oo waxay yidhahdaan dalq ibni caliyi nebiga wuxuu u yimid isaga oo masaajidka dhisaayo fii awaa'il ilhijra ayuu nebiga u yimid sida isagii sheegay busrana xadiidkan dambena busra ayaa warinaysa bin samaa busra iyadoo marka mar dambeeyay nebiga xadiidka warin ay bilowday timid xadiidka busraa dembeeye bay leeyihin binaan calaa dalika mar haddii sidaa loo dhigo qaybtii horay gelay naasikh iyo mansuuq laakiin culamada qaar waxay leeyihiin keliya kuma filna taas nasbigu intaa keliya kuma filna iyo marka sidaa la yidhaha tanazul la sameeyo waa la kala rajaxa markaas xadiidkii busraana raajix maxaa yeele murajixu haystaayo waxyaabaha rajaxaya waxaa ka mida kow min xayu ruwaadda warinaysa labada xadiid marka la fiiriyo xadiidka busra xoog badan ruwaadiisa rijaasha yani xadiidka busra warinaysaa ka xoog badan xadiidkii dalqi bal culammada qaar xadiidu dalqi bni caliyin waa daciifiyaanba qaar culammada ka midoo daciifiyaa jira laakiin raajix waxaa inuu saxiix yahay xadiidkan laakiin mar haddii lagu murmay waa saxiix iyo ma aha kan busrana aan lagu muransanayn min xayu alquwa marka xaggaas horta waa ka haysta xagga hubuudka iyo sugnaashada dhinac kalena waa ka waa kaga raajixsan yahayo xadiidka busra waa naaqil asal hore u jiray ayuu naqlinayaa maxaa yeele qofku inuu dakarkiisa inta taabto uunan weyse qaadanin waa iska asal nas hadduunan soo aroori lahayn maanta hadda dakarka ninkii taabta weyse qaato nas sheegaayo haddaanu imaan lahayn say la yeeli lahayn ma laga weyse qaadan lahaa lagama weyse qaateen soo maa asalkaa lagu baaqi noqon lahaa xadiidkan marka asalkaas ayuu rafciyey marka waa naaqil marka asal buu rafciyey ou naqliyey midka dalq ibni caliyin asalkii ayuu la socon karaa marka nas oo naaqila iyo nas yacnii asalkii baaqi ku ah naska naaqilkaa la hormarina adilada marka la kala hormarinaayo ayuu noogu sheegi doonaa labadaa marka la fiiriya xadiidka busraa ku haysta marka xadiidkan busrana marka waa xadiidka bukhaari iyo sheekhiisa isku khilaafeen bukhaarina midka busrow rajaxay isagoo hormariyey cali bn madinina wuxuu rajaxay xadiid dalqi bni caliyin labada mid walbaa markaa mid buu rajaxay xadiidka dalqi waxaa rajaxay cali bni اlmadini waa ninkuu yidhi imaamu اlbukhaari ma staskartu nafsii cinda axadin qof agtiisa aniga nafsaddeeda ma ku yaraysanin ilaa cinda cali bn اlmadini cali bn اlmadini agtiisa ma ahan yani markaan agtiisa joogo aadan isula yaraha sida uu cilmi badnaayo imaam weyn oo ah maca daalika yani waa isku khilaafeen labadan xadiid bukhaarina midka busrow rajaxay cali bn اlmadinina xadiidka dalqi bni caliyina inama huwa badcatu minka waa iska marka masaa-ishan hadda qaabkan hadda waa sida un qawaaciddan saana u jiraan laakiin culummada ijtihaadkooda waa ku kala duwanaa karaan mid baa naskhi arki karo mid baa jamci arki karo mid baa tarjiix arki karo laakiin un waxaa un la fiirina hadba say ugu kala dhow yihiin agaasaa loo fiir ayb wuxuu yidhi marka sheekha fayurajaxu اlأwal kan horaa la rajaxayaa liannahu axwadu isagaa dadaalka oo ku jiraa ha la weyse qaatay iyo weysadii waa jabtay ee hala weysaysto iyo weysadii ma jebin dadaalkiyaa u dhowna halla weyse qaata u dhow waliannahu akaru duruqan isaga ayaa haddana xagga duruqda isagaa badan wa musaxixuuhu kuwa saxiix yeelayna akaru waa badan yihi waliannahu naaqilun naaqilna waa yahay can ilasli asalka xaggiisa ayuu wax ka soo asalkii ayuu kaan ayuu ayuu ka ayuu ka rarayaa xaggiisa asalkii buu kaa soo rarayaa fa fiihi ziyaadatu cilmin marka cilmi dheeraadaa ku jiro fain lam yuujad haddaan la helin murajixun wax rajaxo wajaba tawaqufu in laga istaagaa waajibayso walaa yuujadu lahu loo heli maayo mihaalun saxiixun mihaal saxiixa maxaan sababtaan loogu helayna waa sababta waxay tahay shayga tawaqufkaa nisbi waayo nisbi maanta haddii laba aayad ama laba xadiid laysu keeno daahirka ay iska hor imaanayaan waxaa dhici karta nin culummada ka mida inuu yidhaah aniga waa ku wareeray waa ka tawaqufay nin kaloo caalima ah inuu yidhaha maya xadiidkan waaba la jamcin karaa labadan saa insaana loo jamcin karaa inuu yidha ama naasiqii mansuuq u baxo ama inuu weji tarjiixa u baxo ayaa dhici karta maxaa yale wujuuhda waxa lagu rajaxaa boqol ka badanba boqol bay gaaraysa culimmadii marka fahamkooda isku mid ma wada ahna nin baa tawaquf arkaayo mid kalena maya lagama tawaqufayo u leeyahy walidaalika ma jirtaba nas culummada dhan ay ka wada tawaqufeen oy fahmi waayeen labadaas nas in waa jamci weyne kulligeen waa ka tawaqufna ma la helaayo waxaani marka in sidaa un loo fiiriye waay waa masaa'il ijtihaadaad ku dhisan ee masaa'il caqiide oo samada ka soo degtay oo haddii nin culamaa lagu khilaafo ma ahan yacni ay noqonaysa in marka nas aayad ama xadiid in la khilaafay keenaysa ma aha waa ijtihaad culamo un waay ijtihaadkaas culamada adig un ha ka dhex bixin mid un ka dooro marka alqismu aani qaybta labaad waa laba nasoo waxaan soo hayna ah oo istacaaruday an yakuuna tacaarudu tacaarudku inuu ahaado bayna khaasayni laba nas oo khaas ah falahu arbacu xaalaatin aydan laba nas oo khaas ah inay iska hor timaado an yumkina aljamcu baynahumaa inay suurtagal tahay in la jamciyo fayajibu ljamcu in la jamciyaa waajibayso mihaaluhu xadiidu jaabirin radia allahu canhu fii sifati xaji nebiy sal slam ana nebiya sal l slam nebiga salla duhra duhurkuu tukaday yowma naxri maalintii naxriga tobnaadka bimakata buu ku tukaday waxadiidu bni cumar radi allahu canhu an nebiy sal slam sallaaha biminan nebiga minow ku tukada dhahayo kii hore muslimaa weriyey kan dambena bukhaari baa weriyey daciif ma aha labada midna wuxuu leeyahy hal duhurna maalinta yowmunaxri hal duhuray leedahay laba duhur ma qabta mid marna wuxuu leeyahay makuu ku tukaday xadiid kalena wuxuu leeyahay maya minow ku tukaday fayujmacu baynahumaa waa la jamcinayaa biannahu sallaaha bimakata makuu ku tukaday walamaa kharaja ilaa minan markuu u soo baxayna acaadaha waa ku celiyey biman fiiha min asxaabihi wuxuu ugu celiyey dadkii la joogay asxaabtiisa ka midee mina joogin yacnii salaaddii horena fard ay u ahayd middii dambena duhur oo sunno u ah buu ahay ile nebiga imaamu ahay xajkana in laga bartay ahayd salaadahaas la tukanayana manaasik alxaji bay ka mid ahayd marka si loo barto nebiga calayhi salaatu wasalaam qoladaanna duhurkii maka waa ku tujiyey dad buu ku tujiyey markuu mino yimidna qolo kaloo duhur ku tujiyey saasaa loo jamcina marka minona waa ku tukaday makana waa ku tukadaa laleeyahy marka midda dambe sunna ay u ahayd midda horena waajib bay u ahayd fain lam yumkin اljamcu haddaanay suurtoobaynin marka jamcin fahaanii naasikun kan labaada naasika in culima haddii la ogaada taariikh mihaaluhu qowluhu tacaala yaa ayuha اnabiyu inaa axlalnaa laka aswaajaka alatii aatayta ujuurahunna wmaa malakat yamiinuka mima afaa allahu calayka wabanaati camika wabanaati camaatika ilaa aakhir اlaaya oo nebigu naag allaala naagta isku soo hibaysay inuu iska qaadan karin oo naagaha aan lagu dhibin nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo aayadda ay tusaysaa wa qowluhu ilaahay qowlkiisa laa yaxillu laka annisaa'u min bacdi walaa an tabadala bihinna min aswaajin walow acjabaka xusnuhunna aayaddan waxay tilmaamaysaa naaga intaas wax ka dambeeya inuusan naag dambe inaan inaani xalaal aynan u ahayn aanuna bedel qaadan karin walow quruxdoodaba ha cajabgelisa naag kale quruxdeedaba ha cajabgelisa ilaa addoobo un ma aha <clears throat> faaaniyatu aayaddan dambe naasikatu liluulaa tii horay nasakday calaa axadi alaqwaali labada qowl ee aayadda labada aayad lagu jamcinaayo mid ka mida sida uu dhahayo aqwaasha yacni mid ka mida sida uu leeyahay aayaddan dambe laa yaxilu laka nisaa'u yaa waxay nasakday wamar'atan mu'minatan iyo wahabad nafsaha nebiy aayadda ay ku jirta oo markii dambe marka sagaal ayaa soo hartay sagaalkaas nebiga inuu ka badiyo waa loo diiday fain lam yumkin inasqu nasqigii haddaanu suurtoobaynin cumila biraajix baa lagu camal falayaa in kaana hunaaka murajixun hadduu murajix jiro mihaaluhu xadiidu maymuuna ana nebiya sal l slam tasawajaha wahuwa xalaal nebigu maymuuno guursaday isagoo xalaal ah isagoo aan xarmanayn wa xadiidu ibni cabbaas iyo xadiidkii ibnu cabaas ana nebiya sal l slam nebiga tasawajaha maymuuno guursaday wa huwa muxrimun isagoo xarman maymuun hal mar unbuu nebiga guursaday marna wuxuu le isagoo xalaalay guursaday marna isagoo xaara eh, isagoo eh, muxrim ibnu cabaas marka isaga wuxuu warin jiray isagoo muxrim abuu ah guursaday laakiin maymuuna iyada laftirkeeda la guursaday iyo abuu raafic oo nebiga iyo maymuuna ka dhexeeyey safiir uu ahaay nebiga labadoodu waxay sheegeen nebigu inuu guursaday isagoo oo aan muxrim ahayn oo xalaal maymuuna waxay tihi tasawajanii rasuullah sal ll ly slam wahuwa xalaal abuu raaficna wuxuu yidhi tasawaja rasuululah sal ly slam maymuunata wahuwa xalaal ibnu cabaasna wuxuu yidhi isagoo muxrim yaa la rajaxa marka waxaa raajixa isagoo xalaala inuu guursaday sababtoo ah saaxibatu اlqisa adraa min hayriha qofkii qisada ay ku dhacday la guursadaa uga aqoon badan soomaa qof kale marka iyadii qowlkeedii baa laga rajaxay iyo ninkii ka dhexeeyey iyo rasuulka u ahaa nin faaraajixu اlأwal weyaan lianna maymuunata saaxibata اlqisati fahiya adraa bihaa iyada ayaa ku aqoon badan lianna maymuunata maymuuna saaxibatu اlqisati weeyaan fahiya iyadaa adraa bihaa ku aqoon badan walianna xadiidaha xadiidkeedana mu'ayadun waxaa lagu xoojinayaa bixadiidi abi raafic radia allaahu canhu ana nebiya sal ll slam tasawajahaa nebigu inuu guursado wahuwa xalaalun isagoo xalaala qaala wa kuntu waxau yidhi waxaan ahaa alrasuula baynahumaa labadooda ninkii ka dhexeeyey ergeyga u ahaa baan ahaa buu yidhi aniga marka ergeygii labadoodii u dhexeeyey iyo qofkii la guursadaa waxay isku raaceen xalaal isagoo xalaal inuu guursado ibnu cabaasna marka riwaayadiis marka waa wahmi ibnu cabaas marka waa wahmiyey waa laga raajicsan yahay marka fain lam yuujad murajixun haddaan leelin wajaba الtawaqfu walaa yuujadu lahu miaalu saxiixa alqismu aaliu an yakuuna tacaarudu tacaarudku inuu ka dhexeeyo bayna caamin wa khaasin maanta nas caama iyo nas khaas ayaa iscaariday fayukhasasu alcaamu bilkhaasi caamkii ayaa waxaa lagu khasisayaa khaaski somaara naskii labadan iscaariday mid baa caam ah dalaaladiisu caamka midna dalaaladiisu waa khaas waxaa la midkan caamkaa waa lasoo khasisayaa naskan khaaskaa lagu khasisayaa bisaasana lagu camalfalama miaaluhu qowluhu sal l slam fii ma saqat الsamaau alcushru samada wixii ay waraabisay oo roob ku waraabay sakada laga dhiibayo toban meelood oo meel dalaaladiisa caamka aawa ah, fii maaday ku jirtaa wax allaale wixii samada ku waraabay ha yaraadaan ha badnaadaan maadaan waxay ku dhaboobaysaa caam ku tahay qaliil iyo kaiirba sooma dalaalada maada waa caam qaliil iyo kaiirba wixii beer kaaga soo go hal loor oo galley ah, haddaad hadday kuu baxdo loor bis xadiidkan dalaalladiis haddii la qabto cushur baa lagaa raba haddii xadiidkan dalaalladiis cumuumkiisa la qaato maadaani marka waxay keenaysaa cumuum dalaalo caam ah oo qaliil iyo kaiirba camimayso fayukhasasu اlأwalu wa qowluhu laysa fii ma duuna khamsati awsuqin sadaqa iyo xadiidkii nebiga ahaa shan wusqi wax ka yar sadaqa laguma laha xadiidkanna dalaaladiisu waa khaas maxaa yeele waxuu shay gaara oo khaas a ah buu sheega ee waa maxa khaaska uu sheegayo shaygu haddii uu shan wusqi marka uu gaaro yaa sadaqa laga rabaa dalaaladiisu marka waa khaas isaga wax cumuuma kuma jiro cadad baana meesha ku yaalla fayukhasasu lwalu kan horaa la khasisayaa biaani baa lagu khasisayaa sida loogu khasisaa waa maxay maadan cumuumka ku jira ee qaliil iyo kaiir waxaa la leeyahay khamsatu awsuq aan ku xambaarayna aan ku khasisayna oo waxaan leenahay wixii shan wisqi ka yaraado lagama rabo sadaqo oo cumuumkaas waa laga baxaya khaas takhsiiskaana galay cumuumkaani maada takhsiisaa galayo waxaa laga soo reebanayaa marka wixii shan wusqi iyo ka badan ayaa sadaqa ayaa cushur lagu leeyahay hadday samada ku waraato saasaa la dhahaya oo dalaaladii xaggaas jirtay caamka ahayd waa lasoo gaabinaa waxaa lagu soo gaabinayaa midkan laysa fii maa duuna hamsati awsuqin sada xanafiyadu ayagu laakiin waxay samaynayaan cagsi dalaalada caamka unba isaga dhegan oo waxay leeyihin marka fii maa saqat isamaau wax yar iyo wax badanba sake waa laga dhiibaa badar intaas leeg hadduu qofku usoo go-o sacabkaas toban meeloodoo meel bixi sakadiisa midkan dambe camal siinaa walaa tajibu zakaatu eh, zakadii ma waajibayso ilaa fii ma balaqa wixii gaaray maana khamsata awsuqin alqismu araabicu tan marka waa fududahay caam iyo khaas ayaa iska hor yimid sida la yeelaa marka waxay tahay dalaaladii caamka waxaad ku xambaaraysaa khaaska yuxmalu alcaam cala alkhaas alqismu araabicu an yakuuna atacaarudu bayna nasayni tacaarudku inuu laba nas ka dhexeeyo axaduhumaa acamu min alaakhari midkood uu kan kale ka caamsan yahay min wejhin dhinac wa akhasu min wejhin dhinac kalena uga khaassan yahay falow alaau xaalaati kan marka iska jira kuwii hore waxay iska ahaayeen laba dalaalo caamo iska hor laba khaaso iska hor timid dalaalo caama iyo khaas iska hor midkan labada nas mid kastaa dhinac caamuu ka yahay dhinacna khaas kan kalena dhinac caamuu ka yahay dhinacna khaasuu ka yahay see la yeeli shaaficiyada iyagoo kuu soo gaabinaya waxay ku leeyihiin midkan caamkiisa haddaan si kale loo kala rajixi karin midkan geesta uu caamka ka yahay naska kale geesta uu khaaska ka yahay ku xambaar sida tii hadda aan yeelnay oo kale kaas cumuumka ku jirana takhsiiska meeshaan geesta uu cumuumka kan kale uga jiro geeska midkan kale takhsiiska uu uga jiro ku khasis sidaa isugu dhufo marka ku miaalinayaan xadiidu lqulatayn oo idaa balaga almaau qulatayni lam yaxmil ilkhabaf biyuhu hadday qulatayn gaaraan najaas ma xambaaraya dalaalo caamaa ah ku jirta iyo dalaalo khaasa ah. dhinac caamuu ka yahay wuxuu caam ku yahay ama ha doorsoomo ama you doorsoomin lama kala qaadin sooma dhinacaas caamay ku tahay biyahaani ama ha doorsoomaan najaaso hadday ku dhacda ha doorsoomaan ama yaynan doorsoomin ma lagu sheegin adeeg caamay ku tahay dhinacaas dhinacna khaas takhsiisaa uga jiro biyuhu hadday qullatayn soo gaaraan qullataynku marka waa takhsiis dhinacan dhinac khaas baa ku jira xadiidkii kaleo bi'ri budaaca ina almaaa dahuurun laa yunajisuhu shayun ina almaaa almaa dhinacaas biyo oo dhan qaliil iyo kaiir laguma xadidin caam waa dhinacaas cumuumaa uga jira soo maha ilaa maa qalaba calaa riixihi ow dacmihi ow lownihi riwaayada xadiid ahaan waa u daciif laakiin ijmaacaa ku guntamay ilaa wixii midabkooda dhadhankooda iyo urkooda doorsoomaan maahan dhinacaasna dhinaca yacnii dhinacan dambe khaasuu ka yahay takhsiisaa uga jira sooma wixii midabkooda iyo dhadhankooda urkooda doorsooma waa takhsiisaa ku jira meeshaas shaaficiyadu marka waxay leeyihiin qolitaynka xadiidu lqullatayn meesha uu caamka ka yahay oo aan ha doorsoomaan ama yaynan doorsoomin cumuumkaas waxaad ku qaadaa ilaa maa halabada xadiidkan kasoo horjeeda ku jirto oo waxaad tidhahdaa qoliteenku laftirkiisa hadday inta najaas ku dhacdo oo doorsoomo diis waa najaas taksiiska meeshaan ku jiro cumuumkan ku dheji cumuumka ina almaa'a ku jiro biyo ha yaraadaan ha badnaadaane ma najaasoobaan cumuumka ku dhahaayana qullitayn ku khasis oo biyuhu biyahan la sheegaayo waa qullatayn dheh idaa balaqa almaau qullatayni takhsiiskii ku jiray almaadaan ina almaa'adaan marka iyada ku qabo sidaasay marka iyaga leeyihin soo marka sheekha amilooyin kalu keenaya an yaquuma daliilun daliil inuu qumo weyaan xaaladda hore calaa takhsiisi cumuumin cumuum takhsiis gaaryeeli an yaquuma daliilun daliil inuu qumo calaa takhsiisi cumuumi axadihimaa midkood cumuumkiisa bilaakhari ka kale lagu khasiso inuu deliil inuu jiro midkood cumuumka ku jiro kan kale lagu khasisi karo fa yukhasasu bihi waa lagu khasisaa marka miaaluhu qowluhu tacaala wladiina yutawaffaw marka deliilaa jira laakiin taksiiska tusaada wاladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wacasharaa aayaddan hadda fiiri cumuum iyo khusuus ka soo saar aayaddan wاladiina yutawafawna minkum haween yacni kuwa la oofsanayo naaga la iyagoo yani kuwa yacni la oofsanayo ka tegaayeen xaasas ah, way suganayaano waa ciddo tirsanayaan xaasaskoodu afar bil iyo toban habeen dhinac marka la fiiriyo hadda meeshaan cumuumka xaggoo uga jiraana ama uur ha lahaato ama yaynan uur lahaanin ma lagu kala sheegin naag allaala naagtii laga dhinto waxaa soo gelaya midda xaamilka iyo middaan xaamilka ahayn labadaba ku jira dhinacaas caan bay ka tahay ogow khaasna way tahay dhinac marka la fiiriyo khaas bay taho waxay khaas ku tahay kuwa laga dhinto ilaa ayaddu waxay khaas ku tahay si gaar ahaan uga warramaysaa kuwa laga dhinta bis soo maa waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaaja marka waxay khaas ku tahay kuwa laga dhinto caamna waxay ku tahay naagta laga dhintay uur hala hata mayay lahaanin caamay ku tahay marka caamun min wajhin khaasun min wajhin saa u yahay wa waulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna kuwa uurka u saaxiibka uureyda ah ciddadoodu waxay ku ciddo tirsanayaan inay dhalaan ay dejiyaan <coughs> aayaddan marka waxay caam ku tahay naag laga dhintay iyo midaan laga dhimaninba caamay ku tahay soo maa naagtan yacni ku ciddo tirsanaysa inay dhasho aayadda wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna kuwa uur leh unbaa la sheegay in laga dhintay iyo inaan laga dhimanin ma lagu kala caddayn dhinacas caamay ka tahay dhinacna khaasay ka tahay oo kuwa uur ka lehay gaar ku tahay kuwa aan uur ka lahayn ma laga hadlin waxay khaas ku tahay kuwa uurka leh waxay caam ku tahay in laga dhintay inaan laga dhimanin ile naagta laga dhintay uur waa lahaa kartaa sooma naagta iyadoo laga dhintay uur waa yeelan kartaa waa lahaan kartaa uur la-aanna waa looga dhiman karaa sooma dhinacaas caam ay ku tahay marka haddaba marka middaana caam min wejhin khaas min wejhin ta kalena caam min wejhin khaas min wejhin waa soo kala ogaata sidee laysugu kala xambaara wuxuu leeyahay labadan aayadood deliila waxuuna tusay midkood cumuumkiisa kan kale khaaskiisa in lagu xambaarayo deliilaa la tusay deliil murajaxaa waa maxay deliilka murajaxa wuxuu leeyahay naagta laga dhintay iyo midda aan laga dhimanin yanii haweenta yanii laga dhintay midda laga dhintay aayaddii hore cumuumkeedu uu ahaa ama uur ha lahaata ama yayna lahaanin in aayaddan dambe waulaatu laxmaali lagu khasisaayo daliilaa na tusay oo waxaa la leeyahay naagtan laga dhintay hadday uur lahaydna ciddatuhaa wadculxamli ciddadeedu waa inay uur ka dhigto haddaynan uur lahaynna afar bil iyo tobankeeda habeen ha joogto marka cumuumkii aayadda waladiina yatawafawna ku jiray oo inay uur leedahay inaysa uur lahaynba afar bil iyo toban habeen un lagu xaaqay sidaa la yidhi le aayadda waladiina yatawafawna uur inay leedahay inaysa lahayn ma lagu sheegin dhinacaas caamay ka ahayd afar bil iyo toban habeen yaa ugu tilmaamay ama uralahaas ama lahaanin aayaddan suuratu dalaaqaa timid wa ulaa'atu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun iyada ku xambaarna oo waxaad tidhaahdaa naagta laga dhintay hadday uur leedahay inay uurkaas dejisaa ciddo u ah ninkeeda haddii uu maanta dhintay uur ay lahayd berri ay dhasho ciddadeeda waa dhammaatay bis hadday uur hal bila ay lahayd hal bil bis afar bil iyo tobanhayn ku tirsamayse sideedda biloodoo u dhiman ciddo unbay wadaa ciddadeeda waxay noqonaysaa sideed bil intii hadba abuurkeeda unbay ku xihan tahay daliilaa laakiinna tuso ogow sida sheekhu u taqriiriye marka aan fiirin falulaa aayadda hore khaasatun filmutawafaa canha waxay qaas ku tahay tii laga dhintay caamatun lxaamili wagayriha midda uur kale iyo keyrkeedna caamay ku tahay ayb waaaniyatu midda labaad khaasatun filxaamili uurka talehay gaar ku tahay caamatun caam weeyaan filmutawafa canhaa midii laga dhintay iyo wakayrihaaba laakiin dalla daliilu wuxuu tusaya calaa takhsiisi cumuumi اluulaa midda hore cumuumka ku jiro cumuumkii ku jira muxuu ahay uur halaata miyay lahaan inuu ahay aa lagu khasisayo aaniyada takhsiiskii ku jira muxuu ahaa wa ulaatu laxmaali uur inay laga hadlaayo biaaniyati baa lagu khasisayaa marka daliil marka sidaa tilmaamayaa jiro tusayo wadalika ana subaycat alaslamiya wadacat bacda wafaati zawjiha ninkeedii markuu dhintay kadib ayay dhashay bilayaalin habeenno kadib faadina laha nebiy sal slam nebiga wuxuu u idmay an tatasawaja inay guursato wacalaa haadaa kan korkiisa markaa daba <coughs> fatakuunu waxay ahaanaysaa ciddatulxaamili midda uurkale ciddadeeda alle ilaa wadci alxamli intay uurka ka dejiso sawaaun waxaa isku mida kaanad mutawafaa canhaa mid laga dhintay ahaataya am hayraha ama ayrkeed ahaataya masalada marka waa masalada isku qabteen ibnu cabbaas iyo ibnu cabbaas iyo cali bn abi aalib iyo iyagu waxay qabi jireen waxa la yidhaha abcad ulajalayn naagta laga dhintay waxaa loo fiirinaa hadba tirada midda badan hadday marka uurkeeda uu badan yahay afar bil iyo toban habeena iyo uurka ciddada uurka haddii loo tiriya ay ka badnaanayso afar bil iyo toban habeen uurkaa ciddo u noqonayo haddii kale oo ay yani afarta bil iyo tobanka habeen ay badan tahay waxaa la samaynaya afar bil iyo toban habeenaa loo raraa ciddadeyda labada cidda hadba tii badan ayay ku ciddo tirsanay dhihi jireen oo maalan naagtiyo sideed bilooda haddii laga dhinto afar bil iyo toban habeen iyo inta uurka ka harsayaa badan afar bil iyo toban baaba afar bil iyo toban ay ku ciddo tirsanay ayuu dhahaya haddii iyadoo hal bil ah laga dhintay afar bil iyo toban habeen inay ku tirsato iyo yaa badan inay siddeedda bil sugto sideedda bilaa badan sideed bilaa marka qoortay u gelinahay cabdullaahi bin cabaas iyo cali bin abi aalib waa marka masaladii haweentan marka marwaan ayaa marka kula dooday marka haweentan marka subayca alaslamiya ayaa iyadoo maal habeenno kadib ninkeeda markau dhintay iyadoo isqurqurxinaysaa waxaa arkay marka nin abu sanaabil ibnu backak la dhihi jiray markaasu wuxuu yidhi inaad guursata mayaad rabtaa laa buu yidhi maya xataa yabluqa alkitaabu ajalahu ilaa muddada wakhtigeeda ay gaari afartii bil iyo tobankii habeen markaasaa nebiga loo yimid wuxuu yidhi kadaba abu sanaabil abu sanaabil waa gefay yuu yidhi been buu sheegay yacni waa gefay ciddadaadii waa dhammaatay sidaas u wain lam yaqum daliilun daliil haddaanu jirin calaa takhsiisi cumuumi axadihimaa bilaaakhari hadda daliilaan ahayna laakiin haddaanu daliil jirin daliilkaasuu sheegayo in caamka khaaska lagu xambaaro cumila biraajix hadba wixii raajixa lagu camal falaya mihaalu dalika qowluhu sal l slam idaa dakhala axadukum اlmasjida midkiin hadduu masaajidka soo galo falaa yejlis yaanu fadhiisanin xataa yusalliya ragcatayn ilaa uu laba ragca ka dukado iyo wa qowluhu laa salaata salaad ma ahan bacda subxi subaxa kadib xataa tadluca shamsu walaa salaata bacda alcasr xataa taqruba shamsu meeshaan marka mid kasta caam min wejhin khaas min wejhin إida dakla axadukum اlmasjida falaa yejlis xataa yusalliya rakcatayni dhinac marka laga fiiri caam wa wuxuu caam ku yahay waqti maa lagu xadido waqti lama sheegin soo maa ay waqti ood masaajid soo gasho xadiidkan wuxuu ku le tuko wuxuu caam ku yahay xagga waqtiga ogow xadiidka horaanka ka hadla idaa dakala axadukum اlmasjida midkiin hadduu masaajidka soo ay waqti ha ahaato dhinaca waqtiga caamuu ka yahay dhinac kalena khaasuu ka yahayo salaada uu dukanayo waa taxiyatulmasjid wuxuu khaas ku yahay taxiyatulmasjidka ilaa xadiidku wuxuu ka hadlaa salaadda taxiyatulmasjidka maogtahay waay xadiidkan caamkiisa waa fahamteen khaaskiisana waa fahamteen u kan kale imaam laa salaata bacda subx xataa tadluca shamsu wuxuu caam ku yahay salaaddii la dukanayo laa salaata salaad maya buy caam wuxuu ku yahay marka ayi salaad salaad kastoo caam ku yahay sooma taxiyatulmasjid iyo kayrkeedba caam ku yahay salaad yacni taxiyatulmasjidoo sababu ah. iyo mid aan sabab lahaynoo nafli mudlaq iyo mid kastaa caam ku yahay khaasna wuxuu ku yahay xagga waqtiga khaasun fi lwaqti lianna waxaa yaele waqti gaarou sheegay bacda subxi bacda alcasri waa khaas takhsiis waay sooma xagga waqtiga waayahay waxaa lagaa rabaa marka sayid yeeley marka deliil meeshaan hadda ma yaallo kuu rajaxo midkood cumuumkiisa kan kale khaaskiisku xambaar ku dhahaa laakiin waxaa un la leeyahay markaasi waa murajix marka in la raadiyo murajax in la raadiyo murajaxa marka wuxuu noqonayaa waxaan leenahay xadiidka dambe ee caamka ku ah salaada caamka ku ah cumuumkaasoo waxaan aragnay la khasisaayo cumuumkaas oo la khasisaayan aragnay taxiyatulmasjid ma ahan laakin waxaa lagu khasisaa salaado kalea lagu soo khasisa maaale waxaan aragnay salaad qabo oo faa'ito tagtay in la soo qalleeyey waxaa la arkay xataa raatibo tagtay in lasoo soo qalleeyey xadiidka abu daawuud labadii ragcee salaada subax ka horreysay ayaa dhaaftay nin salaadii oo lagu jiro yimid waa tukaday salaadii subax wuu tukaday markuu salaaddii tukaday kadib ayuu labadii ragcee subaxa sunnaday buu bacda subxi tukaday nebigana waa u qiraxo ma dhihin marka cumuumkii horta iyadoo lasoo khasisa suurooyin la khasisaan aragni salaad qallo oo faa'ito oo la dukaday wakhtigaas salaaddii yacnii eh, raatibadii iyadoo la qalleeyey labadii ragcee duhurkaa nebiga ka tagtay bacda duhur labada ragcood sunnadaee duhur kadib la tukado yaa nebiga laga mashquuliyey goormuu dukaday bacda alcasr uu tukaday cumuumkii oo la khasiisay soo maa haddii marka suurooyinkii sunnooyinkii qaar laga soo reebay taxiyatulmasjidka xadiidkii hore ku jirayna in lagu khasisi karo baciid ma ahan baa laleeyahy marka cumuumkan marka waxaa laga rajaxayaa takhsiiska taxiyatulmasjid waa la tuka karaa ka baxaysa waana mid imaamu shaafici iyo ou aad u baxiyey shaekhulislaamna oo ku tegey raajixana ah marka waxaa la leeyahay hadday sabab leedahay daatu sabab hadday tahay cumuumkan waa la khasisaa wixii aan daatu sabab ahaynna cumuumkay ku jiraan ma la dukan karo falawalu midka hore khaasun weeyaan fii taxiyati اlmasjidi caamun fi اlwaqti waاhaani laakiin xanafiyada cagsigay samaynaan eeg cumuumka waxay xoojinayaan ay rajaxayaan cumuumka xadiidka dambe ku jiro takhsiiskaas ma fiirinayo markaas waxay leeyihiin wax salaada oo la tukan kara maba le laa taxiyatu اlmasjid walaa raatibo aan la qallay karin walaa xataa salaada waxay leeyihin haddii waktigeedu uu dhixi rabo qallaxta haddaad soo kacdo iyadoo qoraxdii markaas yani dhici rabto haddaad soo toosto xataa ma dukanayso iska sugee bay kule ilaa qoraxda ay soo baxdo markay si fiican usoo soo baxdo iska dukanay iyadoo qalla xanafiyadu saasay ku dhaqmanaan ayb casirka qoraxdiioo geli rabto ee uu ka gaarsiin karo ila hal ragca haddaad dukato wakhtiga oo haleesha mogta ma dukanayo iska fadhiisanaa markay dhacdo maqribkiisu iska tukanaa kadib oo casirka iska qallayna fiqi aad hariib u ah xanaafta saasay yeelaan dhulkan baakistan iyo turkiga iyo dadka atraagta iyo nimankan suuriya iyo madhabkan xanafiga meelaha looga dhaqmo saasaad arkay kugu qaylinayan masaajidka haddaad bacdalcasir inta soo gasho taxiyatulmasjid adoo tukana ay ku arkaan xadiidkaanay kuu sheegaayeen marka maxaa u tukanayay ku leeyihin laakiin labada xadiid sida ugu fiican oo loo jamcay saas falwalu naam wahaani kan labaadna khaasun fi lwaqti waqtiga uu khaas ku yahay caamun fi salaati salaadan caamuu ku yahay yashmalu taxiyata almasjidi bou shamlinaya iyo wagayrahaaba laakina araajixa raajixa takhsiisu cumuumi اhaani aaniga umuumkiisa aaniga cumuumkiisa muxuu ahaa caamun fi salaati ahaa salaadihii baa la kala soo reebaa marka ayb laakina araajixa takhsiisu cumuumi haani haaniga cumuumkiisa khasisitaankiisa waa bil awali lagu khasiso fatajuusu waxaa bannaan taxiyatulmasjidi baa bannaan taxiyatulmasjidkii fi lawqaati almanhiyi wakhtiyadii la reebay can cumuumi asalaati fiiha ayb fatajuusu taxiyatulmasjidi baa bannaan fi lawqaati almanhiyi waqtiyadii la reebay can cumuumi asalaati fiiha salaadihii cumuumkooda laga reebay xaggeeda waqtiyadaa dhexdooda in la tukado salaadihii caamka ahaa ee la reebay baa waxaa laga khasisaya taxiyat اlmasjid wainamaa rajaxnaa dalika waxaan u rajaxnay lianna takhsiisa cumuumi اhaani haaniga cumuumkiisa khasisitaankiisa qad habata waa sugnaaday bigayri taxiyati اlmasjid taxiyat اlmasjid waxaan ahayn buu ku sugnaaday ka qadaa'i اlmafruudati salaad faradoo la qalleeyoo kale wa icaadati اljamaacati jamaacadii oo lagu celiyeyoo kale casr baa la tukaday nin baa marka yaa ku sadaqaysanaya ninkan baa leeyahy nin baa kacay ninkii salaada ka soo daahaybu la jamaacaystay ninkan kale salaadday dukanaya soo sunno ma ah bacd alcasrna soo maaha wuxuu tukanaya taasoo lagama khasiisan ayb fadacufa cumuumuhu cumuumkiis marka waa taag darnaaday marka wain lam yaqum daliilu daliil haddaanu ku qumin walaa murajaxa murajaxna aanu jirin litakhsiisi cumuumi axadihima biاhaaniya lagu khasiso wajaba alcamalu waxaa waajiba in lagu camal falo bikullin minhumaa mid kasto fii maa laa yatacaaradaani fiihi waxaysan isaga hor imaanaynin watawaqufu in laga istaago fi suurati suuradda allatii yatacaaradaani fiiha isaga hor imaanayan suuradda aynan isaga hor imaanaynin ku camal fal midda isaga hor imaanayna ka gaabso oo haddaan murajix jirin laakiin laa yumkinu maba suuroogayso atacaarudu iska hor imaasho bayna nusuusa iska hor timaado fii nafsi اlamri sida xaqiiqada ah calaa wajhin weji wejigaasoo laa yumkinu fiihi اljamcu aan la jamcin karin wala naski aan jirin wala tarjiixu aanu jirin laba nas iska hor timid aan la jamcin karin naasiqu mansuuq aan loo kala saari karin tarjiix aan la kala rajixi karin maba jirta lianna nusuusa maxaa yeele nusuusta laa tatanaaqadu iska hor imaan mayso isburin mayso warasuuluna sala allahu calayh ali wasalam rasuulka qad bayana waa caddeeyey waballaqa waana gaarsiiyey dadka walaakin qad yaqacu daalika inuu dhacaa la arkaa bixasabi nadari اlmujtahidi ninka mujtahidkaa fiirmadiisa marka la fiiriyo liqusuurihi gaabinta yani fahamkiisa uu ka gaabanayo darteed wallahu aclam sal allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala alih sabi slm marka baabkan si fiican inta loo soo akhriyo wixii marka laga fahmi waaya lasoo celiyey waa baab aad aad muhiim u ah